بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي walfiqhu fiqigii akhasu wuxuu ka kooban yahay oo ka khaasan yahay min alcilmi cilmigi walcilmu cilmiguna macrifatu lmacluumi ee shayga shanigiisu yahay in la ogaado garashadiisa weeye calaa maa huwa macluumkaasi uu yahay bihi ay calayh dushiisa uu ku sugan yahay sida waaqica ah waljahlu jahligiina tasawuru shayi shaygii in laga suuraysto weeye calaa khilaafi maa si ka duwan huwa shaygaasi uu yahay bihi ay calayhi dushiisa fi lwaaqici sida waaqicah ee dhabta ah markii uu inoo soo sheegay fiqiga tacriifkiisa ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa calaaqada ka dhaxaysa fiqiga iyo cilmiga midkoodee caam ah midkoodee khaas ah marka waxaan insha allahu tacaala maanta aan akhrin doono waa aska muqadimaat mualifku ku tilmaamayo musalaxaad fanniga loo isticmaalo sida cilmiga iyo jahligii iyo cilmiga daruurigaha iyo cilmiga muktasabkaah iyo nadarkii iyo istidlaalkii iyo daliilkii iyo marka maslaxaadkaasu insha allahu tacaala eh, inoo caddayn doonaa mualifku eh, wuxuu yidhi mualifku fiqigu wuu ka kooban yahay xagga cumuumka iyo markii la eego cilmiga iyo fiqiga fiqiga khaas ah cilmiganu waa caam ka ballaaran yahay eh, waayo fiqigu saan hore usoo tilmaanay waxaa weeye macrifat اlaxkaam alsharciya axkaamtii sharciga ahayd <clears throat> garashadeeda weeye laakiin cilmigu wuu ka ballaadhan yahay fiqigan wuu soo gelayaa gudihiisa culuum kale oo aan fiqi lagu tilmaamayninna cilmiga way soo gelaysaa sida tafsiirkii iyo xadiidkii iyo caqiidadii iyo cilmigii naxwaha iyo ila akhiri culum badan baa marka cilmigii ku kooban yaha uun macrifaة اlaxkaam aلsharciya marka cilmigu waa caam fiqiguna waa khaas saasay u kala duwan yihiin fiqigii iyo cilmigii cilmiguna waxa weeye macrifaة اlmacluum yani shaygii shaanigiisu yahay in la ogaado wax kasta oo shaanigiisu ama arrinkiisu yahay in la ogaado garashadiisa weeye cilmigu oo sida uu yahay xaqiiqadiisa dhabta ah lagu ogaado markuu mualifku leeyahay macrifat اlmacluum waa qayd waxaa kaa baxay qofkii inuusan waxaan macrifaba u lahayn oo shaygan uusan ogeynba xaqiiqadiis waxay tahay oo waxaan macrifo uusan u lahayn oo haddii la weydiiyo waxani waa maxay uu ku jawaabaya ma garanayo la adri marka kaasi waa jahligii basiidka ahaa haddaba qaydkan macrifat اlmacluum wuxuu kaga ixtiraazaya mualifku aljahl اlbasiid jahliga basiidka ah oo ahaa cadam اlmacrifa qofki inuusan waxaan garanaynba ayuu kaga ixtiraazaya qaydkaas qaydka labaad waxaa weeye calaa maa huwa bihi yani yani shaygan xaqiiqadiisa suu yahay waaqaca suu ku yahay ama dhab suu yahay inuu og yahay kaana wuxuu kaga in shaygii uu ogaado calaa khilaafi maa huwa bihi siduu yahay si ka duwan inuu garanayo oo khaldan deh oo waaqaca shayga khilaafsan taasina waa jahliga lagu magacaabo aljahl murakab dabaqaydka labaad wuxuu kaga ixtiraazayaa mualifku iska saaraya jahliga murakabka ah siduu mualifku noo tilmaami doono inuu shaygii qofku ka tasawuro siduu yahay si ka duwan weliba qayd kalea ka sii maqanoo haddii lagu sii daro uu dhammaystirmaya tacriifkii cilmigu oo ahaa inuu macrifo jaazima oo go-aan garanayo macrifo jaazima inuu garanayo jahliguna laba nooc weeye jahli basiir iyo jahli murakabah mualif halkan wuxuu ku tacriifiyey jahligii murakabka ahaa wuxuu yihi waljahlu tasawuru اshayi calaa khilaafi ma huwa bihi fi اlwaaqic tasawuru shayi shaygii in la suuraysto oo laga suuraysto calaa khilaafi ma si ka duwan sida uu huwa shaygaasi bihi ay calayhi uu ku sugan yahay fi lwaaqici sida dhabta ah in laga suuraysto si ka duwan xaqiiqadiisa dhabta ah. ayaa waxay noqonaysaa jahli murakab ah haddaba jahliga murakabka ah waxa weeye qofkii inuu macno khaldan iska dhaadhiciyey oo ka suuraysanaya shaygii saa darteed lama dhihin macrifa laguma tilmamay ilan macrifo ma aha jahligan waa tasawur waa suuraysi shayga suuradiisii ayuu dihniga ku riday yani waxbuu dihniga ka suuraystay laakiin xaqiiqadii khilaafsan maalan oo kale qofka hadii la weydiiyo salaada rukniga rukuucda yani ma waxa weeye ma waajiba mise waa sunna hadduu dhaho maalan waa sunno ama umaaniinada la weydiiyo oo la dhaho ma sunna mise waa waajib u dhaho umaaniinadu waa sunno de qofkaasi waxa weeye waa jaahil murakab ah masaladaas jahli murakab ka aaminsanyay sababto ah yani laba jahliya meesha isku jira mid horta shayga xaqiiqadiisii buu garan layahay midda labaad wuxuu ka jaahil yahay inuu shaygan garanayn naftiisana ma ogo inuu jaahil yahay oo waxaanuusan garanayn waa jahlita laftirkeedu masaladiina ma garanayn marka laba jahli baa iskugu darsamay qofka huwa jaahilun wa jaahilun biannahu jaahil waa jaahilo masaladii ma garanayo haddana wuxuu ka jaahil yahay inuu jaahil yahay marka jahli murakaba kaas layidhahda waa jahliga ugu xun jahliga basiidka laakiin waa cadam lidraak qofkii inuu waxaan garanayn haddii la weydiiyo waxan waa maxay dumaaninadu xukunkeedu muxuu noqonaya maalan wuxuu ihi laa adri anu ma garanayo ama cilmili waa jahli basiida kaasi waa yahay wاlfiqhu fiqigii akhasu wuu ka kooban yahay min alcilmi cilmigii wاlcilmu cilmigiina macrifaة اlmacluumi almacluum waxaa looga jeeda halkan maa min shanihi an yuclam waa shayga anigiisu ama arinkiisu uu yahay in la ogaado wey macrifatu lmacluumi shayga arinkiisu uu yahay in la ogaado garashadiisa weeye cilmigu oo lagu ogaado calaa maa huwa bihi fi lwaaqic sida uu dhab ahaan yahayna loo ogaado sida xaqiiqadiisu ay tahay lagu ogaado ayaa cilmi ah waljahlu jahligiina tasawuru shayi shaygii in laga suuraysta weeye calaa khilaafi maa si ka duwan huwa shaygaasi bihi uu alayhi uu yahay fi lwaaqici sida waaqica ah nusakda qaar ayaa bihidaas waxay ka dhigaysaa caleyh haddii xataa nuskadeenna hadda aan akrinayna aan qabanno badaas bimanaa calaa bay noqonaysaa marka waxaa leeyahay calaa khilaafi maa huwa calayh yani shaygan siduu ku sugan yahay xaqiiqa ahaan iyo dhab ahaan waaqica si ka duwan uu ka suuraysta weeye jahliga wlcilmu cilmigii adaruuriyu ee daruuriga ahaa maa shay weeye laa yaqacu aan ka xasilaynin oon ka dhacaynin can nadarin fikir wastidlaalin iyo deliisasho kalcilmi waaba sida cilmiga alwaaqici ee ku dhacaya biixda alxawaasi alkhams mid ka mid ah dareemayaasha shanta ah oo maxay yihiin kuwaasi wahiya ayadu dareemayaasha shanta ah asamcu maqalkii weeye walbasaru araggii weeye washamu urintii weeye wallamsu taabashadii weeye wadowqu dhadhamintii weeye aw amase bitawaturi wuxuu ku cadfan yahay bixdaa alxawaasi alkhams ama cilmiga ku xasilay weeye bitawaturi tawaatur wa ama alcilmu cilmigii miyaa almuktasabu ee la kasbaday fa huwa asagu almawquufu kii lagu istaajiye weeye cala alnadari fikri iyo wاlstidlaali wاnadaru fikirkiina huwa asagu alfikru in lagu fakiro weeye fii xaali اlmanduuri fiih wixii la eegayey ama lagu fikiraya xaalkiisa wاlistidlaalu daliishasadiina alabu daliili daliilkii oo la dalbo weeye wاdaliilu daliilkuna huwa asagu almurshidu midka hanuuninaya weeye ila almaluubi shaygii la dalbayey ama xukunkiisa eh, la doonayay ama la raadinayay eh, halkana mualifku wuxuu ku tilmaamayaa markuu soo sheegay eh, cilmiga taariifkiisa ayuu qaybihiisii ku xusayaa cilmigiibaa laba nooc ah cilmi daruuri ah iyo cilmi muktasab ah marka cilmiga daruurigu waa waxa aan u baahnayn fikir iyo daliil aan u baahnayn wey waxa daruuri loogu magacaabay waa sidaas bimacnaa qofkan wuu ku qasban cilmigan waxaan inaad ogaato waad ku qasbanta oo naftaada kama riixi kartid kamana dafcin kartid oo tusaalihiis waa maxay sida waxa aad ku ogaatay dareemayaasha shanta ah oo ahaa araggii iyo maqalkii iyo urkii iyo dhadhankii iyo taabashadii intaas waxa la hahda alxawaas alkhams wixii aad intaa ku ogaatay waa cilmi daruuri ah dee waxaad aragtay maalan masjidkan haddaad aragto naftaada kama dafcin kartid waxaan inuu masjid yahay ma inkiri kartid waa cilmi daruuri aho oad ku qasbantaha inaad aaminto fikr ooma baahno istidlaal ooma baahno bimujarad wixii inaad aragto ayaad cilmigi kugu xasilayaa saa qof weyn iyo qof yarba way u siman qof caqli badan iyo qof caqli yarba way u siman qof de aan caqli lahayn mooyaane oo maskaxdiisa imaankiisa usan xiskiisa joogin mooyaane qof kasta oo caaqil ah oo caqligiisu uu taam yahay bimujarad inuu waxaan arko ayuu aaminaya sidaasoo kale maqalkii haddaad wax maqasho dee naftaada kama dafcin kartid inaad waxaa maqashay sidoo kale haddii aad wax dhadhamiso waxaasi macaan yahay ama khadhaar yahay dee macaankii iyo khadhaarkii waa wax markiiba aad dareemayso oo aad kala garanayso wixii macaanaa iyo wixii khadhaadha iyo wixii kululaa iyo wixii qaboobaa naftaadana kama dafcin kartid waaad inkiri kartana ma aha haddii kale haddaad inkirto waad isku bedelaysaa safsaa in aad dee eh, xaqiiqadii inkirayso alinkaar alaqaaiq xaqaiqda inaad inkiraystaanna waa nooc u dhow maaragtay junuun iyo safah eh, sidoo kale taabashadii waxa markaad taabatay inuu jilicsan yahay inuu adag yahay waxaasoo dhan gacantaad ku ogaanaysaa urintiina waa la mid waxa markaad uriso inuu udgoon yahay ama uu qarmuun yahay waxaasoo dhan waxa weya waa dareemayaashii waxaad ku ogaato naftaada kama dafcin kartid mana diidi kartid mana inkri kartid waad ku abanta inaad aaminto waa cilmi daruuri haddaba daruurina waxaa lagu magacaabay baan idhi luqadu waxaa weeye shay lama huraan ah oo laga maarmaan ah waa cilmi lama huraan oo laga maarmaan ahoo waad ku qasban inaad sidaa uu yahay ku aaminto mana diidi kartid cilmigii daruuriga waxaa soo gelaya en daliil u baanayn iyo fikr wixii lagu ogaaday tawaatur tawaaturku waxaa weeye waa wixii kugu soo gaaray ee war ah ee cadad fara badan oo dad ah ay kuusoo wariyeen kuusoo tabiyeen oo ay suuragal ayn ahayn marnaba inay been isku waafaqaan maala hadday warku soo gaadhsiiyaan dad boqol gaadhaya ama laba boqol gaadhaya oo warkooda iswaafaqo shil baa halkaa ka dhacay intaasoo qof baa soo tabiyey ama hebel baa dhintay ama ilmaa dhashay warkaa marka mutawaatir weeye intaasoo qof baa kuu soo waxa ay taarikhdu noo soo warisay ee mutawaatirka ah waan rumaynaynaa yaqiinan baan weli rumaynayna sababto ah macquul maa waxaasoo dad ah inay warkii isku waafaqaan oo ku heshiiyaan beenna kuma heshiin karaan cadadka intaa laeg marka kaasina waxa weeyaan waa mutawaatirkii cilmi daruuri faa'iideeyaa oo waxaa kaa baxay axaadkii cilmi daruuriah ma faaiidaynay waaya kaasi haddaba waa nooci koobaad oo ahaa cilmigii daruuriga ahaa ooma baahno fikr iyo daliil toona cilmiga labaadi waxaa weeye cilmigii muktasabka ahaa cilmiga muktasabka ah waxaa kaloo la dhahaa cilmi nadari ah la dhahaa alcilmu اnadariyna waa la dhahaa alcilm اlmuktasabna waa la dhaha labada magac uu oo waxaa loga jeedaa maa yaqacu can nadarin wastidlaal waa waxa u baahan fakr inaad wixii ka fakertood maskaxda tuujiso isla markaana daliil aad u raadiso ayuu u oo wixii markaa aad maaragtay baaritaan ku samayso kaas ayaa la cilmiga nadariga ahaa ama cilmiga muqtasabka ah tusaalhiis waxaa weeye faatixada in salaada lagu akhriyo ragcad kasta inay waajib tahay waa masalo ijtihaadi ah oo nusuusta in laga soo saaro laga soo istinbaado u baahan marka waa cilmi nadari ah ama cilmi muktasaba ah wey sidoo kale in witrkii uu sunno muakada yahay uusan waajib ahayn isna istidlaal buu baahan yahay iyo nadar iyo fikr buu u baahan yahay iyo baaritaan wahaakada axkaamta fiqiga inta badanba waxay ku dhisan tahay cilmigan nooca labaad bay ku dhisan tahay oo waa cilmi nadari ah ama cilmi muktasab ah oo daliil u baahan iyo baaritaan wuxuu kaloo mualifku halkan ku tilmaamay markii uu sheegay nadar iyo istidlaal ayuu nadarkiina tacriifiyey istidlaalkiina tacriifiyey oo wuxuu yidhi wاnadaru huwa اlfikru nadarkii waxa weye in lagu fakero fii xaali اlmanduuri fiih wixii la eegayey in lagu fikiro oo waxaa weeye xaqiiqadiisii la raadiye wey haddaba nadar halkan looga jeedo ma aha nadarkii isha ila nadarkii baa laba nooca ah. nadar bilcayn wa nadar bilcaql in araggii wax lagu eego iyo in caqligii wax lagu eego marka kii aragga ma aha kane waxaa looga jeedaa annadaru bilfikri wa bilcaqli in qofkii uu wax shayga ka fikiro oo xaqiiqadiisii uu rogrogo oo uu baaritaan ku sameeyo ayaa waxaa la yidhaahdaa annadar wuxuu ka hadlaya isilaaxa culimmada markay dhahayan culamada maalan masala fiiha nadar masalada nadar baa ku sugan saas uga jeedaan macnaha masale baxi u baahan weeyaan iyo ta'amul iyo waxaa weeye mulaaxado u baahan haddaba nadarkii tacriifkiisi wa kaas in lagu fikro shaygii la eegayey oo la baadho weey istidlaalkuna waxaa weeye dalabu daliil siinta iyo ta'daas waxa weeyaan dalab bay faaideen istikhraaj dalab اlkhuruuj istikfaar dalab اlmaqfira marka istidlaal markaan dhahno waxa weya dalab daliil daliilkii in la dalbo wey in shaygii la daliishado oo daliilkiisi la raadiyo wey daliilkuna waa maxay tacriifkiisu almurshidu ila اlmaطluub waa wixii maطluubkii wixii aad raadinaysay waxa kuu hanuuniya ee waxa wey kuu haga ayaa la yidhaahdaa daliil Eh, marka dliilku wuxuu noqon karaa dliil yani xisi ah ama dliil macnawi ah dliilka xisiga waxaa ka mid ah qof kutusaya waddadii oo dliilku ah sida ninkii eh, nabiga alayh الsalaatu wasalaam iyo abubakr markay hiroonayeen dliilku ahaa dliilkii buu soo gelaya kaasi waxaa kaloo noqon karaa boorarkan iyo calaamaadka lagu sameeyey jidadka ee caddaynaya waddada kolba u socoto meesha ku geenayso ama magaalada ku geenayso taasna waa dliil waa dliil xisi ah dliilka macnawigana waxaa weeye waa nusuustii qur iyo sunnada iyo ijmaaci iyo qiyaastii waa kan hadda ujeedno hadda loo jeedo waa kaas kuwan kale waa un dee si gudu mualifku u tacriifiye laakiin loo jeedo hadda maqsuudka waa kuwa marka dliilkii waa kaas maluubkii buu kuu hagayaa oo xukunkii aad raadinaysay ayuu kugu hagayaa dliilku oo aad ku gaadhaysaa markii aad dee aad baaritaan ku samayso aad eegto ayaad maluubkaagii oo xukunkii ah aad ku gaadhaysa wاlcilmu cilmigii adaruuriyu ee daruuriga ahaa maa shay wey laa yaqacu aan ka dhacayn can nadarin fikr iyo wاstidlaalin iyo deliishasho kalcilmi waa sida cilmiga alwaaqici ee ku dhacaya bixdى alxawaasi اlhams dareemayaasha shanta ah mid ka mid ah wahiya dareemayaashaasi asamcu maqalkii weye walbasaru araggii weye washamu urintii weye walamsu taabashadii weye wadowqu dhanamintii weeye aw mase bitawaturi tawatur ku xasilaya wa ama alcilmu cilmigii almuktasabu ee la kasbaday fa huwa asagu maa shay weeye yaqacu ka dhacaya can nadari fikr iyo wastidlaalin iyo deliisho ama waxaa la dhihi karaa almawquufu cala alnadari wاlistidlaal kulaynu sakdu kala duwan idinka maxaa ku qoran almawquufu cala alnadari wاlistidlaal miya mise maa yaqacu kulley nusakdu kala duwan yihiin nusakda qaar waxay qorayaan almawquufu cala alnadari wاlistidlaal qaarna waxay qorayaan maa yaqacu can nadarin wاstidlaal lakin macnihi isku imaanaya haddii aan dhahno almawquufu cala alnadari wاlistidlaal waa cilmiga ku taagan fikr iyo deliisasho iyo haddaan dhahno waa wixii ka dhaxaya fikr iyo deliisasho waa isla meesho waa isla gurigeynti wanadaru nadarkii huwa asagu alfikru in lagu fakero weeye fii xaali lmanduuri fiih wixii lagu fikirayay ama la eegayey in lagu fikiro oo maskaxdii lagu rogo weeye wlistidlaalu daliishadiina ama daliilkii oo la dalbana alabu daliili daliil raadintii weeye wadaliilu daliilkiina huwa asagoo almurshidu kii kugu hanuuninayay kuu hagay weeye ila almaluubi wixii aad wadannu malihii tajwiizu amarayni laba arimood ee bannayntood weeye labada arrimoodoo axadumaa midkood adharu uu ka muuqaal badan yahay uu ka xoog badan yahay midkood min alaakhari kii kale washaku shakiguna tajwiizu amarayni laba arrimood bannayntood weeye laa masiyata wax dheeraada liaxadihimaa midkood uusan u sugnaanin cala alaakhari ka kalena uu la dheeryahay markuu mualifku noo soo sheegay cilmiga tacriifkiisii iyo qaybihiisii ayuu halkan wuxuu sheegaya wixii cilmigii qaabsanaa oo ah dannigii ayuu halkan ku tacriifinayaa iyo shakigii marka danigu wuxuu ku tacriifiyey tajwiizu amrayn laba arrimood in la banneeyo oo labada arrimood mid ahaan uu ka muuqaal yahay kii kale tajuusu amrayna axaduhumaa adharu min alaakhar macnaha bannaynta laftirkeeda ma aha dannigii in laba shay la banneeyo macnaha labada shay labadooba agtaada jaa'is ka yihiin bannaynta lagu sheegay ma aha waa jaa'is lagama wada waxaa laga wadaa labada arrimoodba waa suuragal agtaada maalan hebel inuu baxay inuu joogo labadaba agtaada waa ka suuragal laakiin mid baa agtaada ku xoog badan hebel inuu tegey ayaa ku xoog badan oo boqolkiiba toddobaatan aad aaminsan tahay boqolkiiba soddonna inuu joogaa suuragal ah marka labadii arrimood baad banaysay tajwiis baad ku samaysay laakiin mid baa agtaada ku xoog badan haddaba kaa agtaada ku xoog badan ee raajixa ah ayaa dannigii ah ee tajwiiska bannaynta aad bannaynayso labada suura labadaa shay ee lidka isku ah waxaa weeye ma aha dannigii ee darafka raajixa ah ee xooga badan ayaa danigii ah haddaba danigii waa kaas waa laba shay in labadaba agtaada suuragal ka yihiin oo muxtamal yihiin ka bannaan laakiin mid baa midka kale ka xoog badan midka xooga badan ee agtaada ku xoog badan ayaa danigii noqonaya ama malihii kaa laga xoog badan yahe darafka marjuuxa ahana wuxuu noqonayaa wahmi wahmi wahmigii haddaba wuxuu lid ku yahay dannigii waa wixii laga xoog badnaa ee daciifka ahaa ixtimaalka daciifka ah ayaa noqonaya wahmi ixtimaalka qawiga raajixana wuxuu noqonayaa dani hakigiina wuxuu ku tacriifiyey tajwiizu amrayni laa maziyata liaxadihima cala alakhar in laba shay labadaba agtaada ay ka bannaan yihiin oy suuragel yihiin labadaba laakiin labadaas shay midna midka kale kama xoog badno oo labada way siman yihiin laa maziyata dheeraad ma leh liaxadihim cala alahar mid midka kale ka xoog badan ma jiro labaduba way siman yihiin mustawi arafayn weyaan oo midkiiba waxa wey midka kale ayuu la mid yahay sida maalan kale qof ayaad ka shakiday inuu baxay iyo inuu joogo waa la weydiiyey hebel miyuu tegey waxaa tiri niyo waan ka shakisanahay inuu baxayna waa suuragal inuu joogana waa suuragal marka mid aad rajaxayso ma jiro waa haki mustawi arafayn boqolkiiba conton iyo boqolkiiba conton weyaan marka shaki waa mustawi arafayn lakin hadduu daraf raajix noqdo darafka raajix noqday ayaa dhanig noqonaya darafka marjuuxa laga xoog badan yahna wahmi haddaba saddexda darajo ayaa meesha noo yaallaa dhanni shaki iyo wahmi dhannigu waa darafkii raajixa ah. shakiguna waa labadii siman wahmiguna waa darafkii marjuuxa daciifka ahaa saas marka darajaadka u qaybsamayaan ama cilmigu waxa weeye waa saan hore usoo tilmaamay macrifa jaazima isagu shaki male inkastoo culummadu ay ku ilaaqaan cilmiga cilmiga de kaas waa ka luqawiga dan tacriifin lakin cilmiga isilaaxiga culummadu waxa weye ma kala qaadaan wixii lagu ogaaday bilqaci ama bilyaqiin lagu ogaaday wixii dani lagu ogaaday labadaba cilmiga soo gelayaan waayo fiqiga inta badanba danigan ku xasilayaa fiqigu intiisa badan intiisa badan waxa wey danigan ayuu ku xasilaa oo masaaishiisu waa ijtihaadi waxa yaqiiniga ee la hubo la jasminaya boqol boqol fiqiga oo wax yaroo kooban inta badan waxa wey wuxuu ku dhisan yahay dani waayahay haddaba daniga ilaahay qur ku sheegay uu yidhi in yatabicuuna ila اdanna waina اdanna laa yuغni min alxaqi shayئa in yatabicuuna ila اdhanna wma tahwa اlanfus dhanniga ilaahay uu dhaleeceeyey ama eedeeyey dadka raacayana uu ku tilmaamay dad baadiyaysan inay yihiin ma aha dhanniga halkan aan ku tilmaamayna ma aha waa dhanni ku dhisan daliil dhanniga aan tilmaamayno kaana waa dhanni bilaa daliilah waa dhanni hawo ku dhisan saa darteed ilah wuxuu uhi in yatabicuuna ila اdhanna wma tahwa اlanfus yacni naftooda waxay jeceshahay ayay raacayaan awhaan bay raacayaan marka danigii ku dhisnaa daliilka ma aha daniga hadduu daliil ku dhisan yahayna waa maxmuud oo waa xujo laakiin hadduusan daliil ku dhisnayn oo mujarad tawahum yahay qofka wuxuu ismoodsiinayo on iska dhaadhicinayo dee kaasi daliil kuma dhisno waa ku nabigu yihi alayh slat slam iyaakum adan faina adanna akdab alxadiid been buu u badanya kaasi la qadan maayo laakiin daniga fuqahadu ay ictimaadayaan masaaisha ay ku dhisayaan iyo axkaamta waa dani daliil ku yimi weeyaan iyo ijtihaad wadannu malihii tajwiizu amrayni laba arrimood bannayntood weeye oo labaduba agtaada suuragalka yihiin axaduhumaa midkood adharu ka muuqaal badan yahay min alaakhar kale ka xoog badan yahay washaku shakigiina tajwiizu amrayn laba arrimood bannayntood weeye laa masiyata wax siyaada iyo wax dheeraad ah liaxadihimaa midkood uusan u sugnaanin cala alaakhari kale uu la dheeryahay oo macnaha ay wa cilmu usuuli اlfiqhi cilmiga usuuli fiqigu uruquhu jidadkiisa weeye calى sabiili اlijmaali jidkii duuduubka wa kayfiyaة اlistidlaali biha iyo qaabkii loo deliishanayey uruqdaas wa abwaabu usuul اfiqhi usul fiqiga abwaabtiisu aqsaamu اlkalaami hadalka qaybihiisii weeye wlmru amarkii weeye wanahyu nahyigii weeye reebitaankii wlcaamu caamkii weye wlkhaasu khaaskii weye wlmujmlu mujmalkii weye wlmubayanu mubayankii weeye wlaahiru aahirkii weeye wlmuawalu kii la tawiiliye weeye wlafcaalu afcaashii weye wnaasku kii wax nasakhaye weye wlmansuuqu kii la nasakhaye weeye wlijmaacu ijmaaci weeye heshiiskii culimmada wlahbaaru axaadiitii weye wlqiyaasu qiyaaskii weye wlxadru reebidii weye wlibaaxatu banayntii watartiib adilati iyo adiladii oo la tartiibiyo sifat mufti qofkii fatwonayay tilmaantiisa iyo sifadiisa walmustafti kii fatwada dalbay wa axkaamu mujtahidiin iyo kuwii ijtihaadaya axkaamtoodii eh, horey mualifku wuxuu nagu soo tacriifiyey usuulu fiqiga biictibaari mufradayh iyadoo la eegayo labadiisii mufrad iska saaraa ama ka tarkiibsanaa oo ahaa usuul iyo alfiq horuu nagu soo tacriifiy haddana wuxuu noo tariifinayaa oo halkan ku tacriifinayaa biictibaarihi laqaban isaga oo laqab ah oo fani mucayana lagu ilaaqay oo murakab ah biictibaarihi murakaban wa laqaban calaa cilmin mucayan isagoo murakab ah ayuu halkan ku tacriifinaya isla markaana calam oo ah oo laqab oo ah fani mucayan ah abwaabtiisina uu raacinaya oo abwaabta usuul fiqiga uu ku saabsan yahay mabaaxibtiisii ayuu markaa dib ka sheegaya wuxuu yihi cilmiga usuul fiqigu waxa weeye uruquhu jidadkii fiqiga lagu gaadhay calaa sabiili اlijmaal si guudna u ahaa jidad u ah ama adilat اlfiqhi اlijmaaliya uga jeedaa yani adiladii fiqiga ee guud weeyaan iyadoon tafaasiishii la gelayn marka usul fiqhi waxa weeyaan adilat اlfiqhi اlijmaaliya ama lafdiga uu mualifku isticmaalay oo uruquhu cala sabiil ijmaal waa jidadkiisi adilo mualif kama cabirin oo uruq buu ka cabiray lakin wuxuu ujeeda adil ujeeda haddaba halkan wuxuu ku tilmaamay adilat اlfiqh اlijmaaliya ama uruq اlfiqh alijmaaliya maxay noqonaysaa waxa wey qawaaciddii guud ee qofka faqiiha axkaamta ka soo saaraya sida maalan alamru lilwujuub wاlnahyu liltaxriim waاlijmacu xuja wاlqiyaasu min aladila الsharciya اlmuctabar whakada waa adiladii guud iyadoon tafaasiishii la gelin yani eh, nusuustii khaaskayd ayadoo la sii guda gelin iyo tafaasiisheedii ayaa si guud uu oga hadlayaa usulu fiqigu adiladaas kitaabkii buu ka hadlaya sunnadii buu ka hadlaya ijmaacii buu ka hadlaya qiyaaskii buu ka hadlaya qowl saxaabiy almaslaxa almursala sharcu man qablana sadu daraa'ic wahaakada adiladaa guud ama ahaata adila muttafaq calayha ama ahaata adila mukhtalaf fiiha adiladaas ayuu usulu fiqigii eh, waxa weeye noqonaya marka la yidhi alijmaaliyana waxaa kaa baxay wixii aan ijmaali ahaynoo tafsiil ah adiladii tafsiilkeed baa kaa baxay adilada tafsiiliga ah mawduuceedu waxaa weeye fiqiga weeye ee usuulka ma aha maalan waa aqiimu sala oo kale waa aqiimu salaa qofka usuuliga ah markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay alamru lilwujuub alamru ah marka wuxuu faideynaya lilwujuub wujuub buu faa'ideynaya marka ayaddan wuxuu usoo qaadanaya tusaale usoo qaadanaya waa aqiimu sala aqiimu waa amar walamru lilwujuub laakiin qofka faqiiha ah sidaas uma soo qaadanaya wuxuu leeya wa aqiimu salaa salaadda inay waajib tahay wuu kala soo baxaya oo xukunkii wujuubka salaadda ayuu ku banaynayaa daliilka wahaakada yani adilada tafsiiliga ah fiqiga ayaa iska leh laakiin adilada ijmaaliga ayaa cilmi usuulku uu ka hadlaa waaya kaasi waa qaydka koobaad ama waxa weeye arrinka koobaad ee cilmi usuulka uu maaragtay ku tacalluqo wey arrinka labaad waxa weeye wa kayfiyat biha iyo qaabka loo daliishanayo adiladaas ijmaaliga ah. qaabka loo daliishanayo waxa loga jeedaa yacni caamkii cumuumkiisa in la daliishado khaaskii khusuuskiisa in la daliishado mulaqii muqayadkii adilada hadday iska hor ama tacaarud xagga daahirka innaga araggeenna iyo fahamkeenna hadday istacaarudo see loo kala horraysiinaya wahaakada taas ah kayfiyat اlistidlaal sidee loo daliishanaya dalaalat اlalfaad ba xataa soo gelaysa alfaadda dalaalaadkeedii daahirkii iyo naskii iyo waxa weye mujmalkii iyo mubayankii iyo waxaaso dhan baa soo gelaya halka waaya taasina waa kayfiyat اlistidlaali biha ayadna usul fiqigii weeye usul fiqiguna dalaalat اlalfaad uu ka hadlaya waxaa kale oo usul fiqigu ka hadlaya oo mualifka halkan uu ku xusin sifatu lmustadili ama sifaatu lmustadili biha qofkii adiladan ijmaaliga ah daliishanayay sifadiisii oo ahaa mujtahidkii mustadilku waa mujtahidkii qofka mujtahidka ah axkaamtiisii iyo sifaadkiisii iyo shuruuddii looga baahna taasina waxa weeye mabaaxita cilmi usuulka ayay ka mid tahay tacriifkan waaba la soo geliya waxaa la dhahaa adilat اlfiqh اlijmaaliya wa kayfiyat اlistilaali biha wa xaali اlmustafiid ama xaali اlmustadil saan hore usoo tilmaanay taariifkaas markaan muqadimada aan ka hadlay haddaba kaasina waxa weyaan wuu soo gelayaa oo in kasta oo laga kaaftoomi karo sifaat lmustadil oo laga kaaftoomi karo wakayfiyat اlistidlaali biha mar haddii kayfiyada la sheegay istidlaalka dee mustadilkiina wuu soo hosgelayaa oo ilan kayfiyada istidlaalkaasi wuxuu u bahan yahay qof mustadil oo mujtahid ah marka halkaas soo geli karaaba wuu soo gelin karaa waayahay abwaabta usuulu fiqiga ayuu halkan mualif ku xusayoo xikmadu u xusan waxa weeyaan qofkii daalibcilmigaa suu yani dardargeliyo oo u xiisogeliyo oo uu fahmo abwaabta uu dhigan doono ee kitaabkan ku qoran marka abwaabtii kitab ku qoraydo dhan ba halkan ku shegay mualifku keliya wuxuusan sheegin uun mulaqii iyo intii kale wuu sheegay mulaqii iyo muqayadkii ayuusan xusin oo mulaqii muqayadkiina waxaa la dhahaa wuxuu u sheegi waaye maadaama caamkii iyo khaaskii uu sheegay ayay soo hosgelayaan caamka iyo khaaskaas ilan asagu waxa weeye caamkii khaaskii baab gonia muuna ku khaas yeelina caamkii khaaskii buu soo hosgeliyey mulaqii muqiidkii halkaas ku xusay abwaab usul i usul iiga abwaabtiisu waxaa weeye aqsaamu اkalaami kalaamka qaybihiisa wاlmru iyo amarkii wاnahyu iyo nahyigii Eh, wlcaamu iyo caamki iyo wlkhaasu khaaski iyo wlmujmalu mujmalki waxaas dhan wayna imaan doonaan ayaga oo faahfaahsan halka waa un yani sida fahraso kale ayuu mualif ku sheegayaa uu kuu soo koobaya lakiin ayagoo faahfaahsan bay noo imaan doonaan wlmujmalu mujmalki iyo wlmubayanu kii la cadeeyey mujmal waa kii la duuduubay ee la faahfaahin mubayanna waa kii la cadeeyey afcaasha nabiga sal allahu alayhi wasalam ee afcaasha dadkan looguma jeedo afcaasha nabiga wax laga qaadanayo axkaamta laga qaadanayo iyo waxaan laga qaadanayn axkaam ayuu ku caddayn doonaa wanaasiku naasikhii naskii wax nasakhayey ama aayad ha ama xadiid ha ahaado walmansuukh iyo kii ama aayad ha ama xadiid ha ahaado walijmaacu ijmaacii culummadu ay isku waafaqayeen mujtahidiinta ah xugum ama masale min almasail isku waafaqayeen fi casri min alcusuur una imaan doonaa insha allah walahbaar iyo ahbaarti waa axaadiidti weeyaan eedna waa laga hadli doonaa baab gooni ah wاlqiyaasu qiyaaskii wاlxadru wاlibaaxa xadrigan ibaaxadan ugama jeedo taxriimkii iyo muxaramkii iyo mubaaxi ugama jeedo axkaam alhamsiin mualifku inuu soo celinaya macnaheeda ma aha ee wuxuu halkaa ku sheegayaa mas'ale caan ah oo usuuliyiintu ay ka hadlaan oo la yidhahdo hal ilaslu fi alashyaai alibaaxa aw alxadr ashyaadama waxaa asal u ah inay mubaax tahay intuusan sharcigu imaanin waxaa asal ah ashyaadu inay xaaraan tahay mise waxaa asala ashyaadu waxa laga hadlaya ashyaada adduunka joogto idil guud ahaan inay mubaax tahay saas asal u ah mise taxriim baa asal u ah waa masale usuuliyintu isu khilaafeen taasuu marka halkaa ku shegi doona alxadr walibax markuu leeyahay waa taas war tartiib اladila waa adiladii si loo kala horraysiinaya hadday tacaarud u yimaado see loo kala horraysiinaya oo loo kala hormarinaya wa صifaة اlmufti qofkii muftiga ah mujtahidka ahaa sifada iyo shuruudda looga baahan yahay wاlmustafti qofkii fatwada dalbayey ee caamiga ahaa asna waxa looga baahan yahay wa axkaam mujtahidiina mujtahidiintii axkaamtoodii iyo shuruuddii looga baahna iyo waxyaabihii ku tacalluqay axkaam ahaa wallahu tacala aclam wsala allah waslm ala nabiyina mxamed